kuwii istustusinay salaadooda wayamnacuuna almaacuuna marka salaada waxaa la yidhahdaa nifaaqa ayaa laba u kala baxa nifaaq caqadi ah oo qofkii waxaan maba rumaysnabo ilaahay dartiisna ula imaan inuu muslimiintaas ku dhex qarsoomo buu samaynayaa nifaaq caqaa'idyaa la yidhaahdaa kaas islaamku ka bixinaya nifaaq kaloo waxaa jira nifaaq camali la yidhaahoo dadka badina aanba ka wada marnayn oo macnaheedii waxa weeyaan dad kale markay ku arkayaan qiraa'adii waad hagaajinay salaadii si fiicanaad u dukanay sadaqadii waad la baxay laakiin markaad keligaa dukanay salaaddii waa dukanay waa rumaysan tahay laakiin markaad keligaa dadkii aada la dukanaysa ama imaamka aad aheed keligaa markaa tahay uu dukan maysa marka waxbaa kugu jira macnihi saas weeyaan marka waxaa la rabaa qofka cibaadadu la imaanaya inuu ula yimaado markuu jamaaco la jooga iyo markuu keligiis yahay inuu si ula yimaada la rabaa taasay ikhlaaskii ay ku dhan tahay ayb wayamnacuuna almaacuuna wayamnacuuna reebayay almaacuuna maacuun waaba af soomaaligeena maacuun lagu magacaabo maacuun waxyaalaha yaryaroo guriga yaallo oo dadka iska adeegtaan yaa la yidhaahda yani waxaa ka soo qaataa jalmadi iyo dhirigi iyo maxaan ku yidhahda seef iyo maxaan ku yidhaahdaa eh, masaartii wax lagu jibilahay iyo waxyaalahaas oo dhan a lagu magacaaba oo dadka jaarka ah ay iska adeegtaan oy iska qaataan ama dumarkaada ama raggahaada marka kuwaas miisada ay leeyihiin aan wayamnacuuna almaacuuna shaygaas ay reebayaan macnaha khayr inayna lahayn salaadiina saasay u dukanayaan wax ay ogol yihiin oo khayr a ah, mala xataa shaygii yaryaray caadada ay ku dareersatay inay dadka iska tasaahulaan in lagu tacaamulo xataa way diidayaan baa laleeyahay fa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen hiya azakaatu اlmafruudatu musanifku waxau leeyahy wayamnacuuna almaacuuna almaacuuntaas macnaheedu waxa waaye hiya zakaatu almafruuda laakiin waxaa weeyaan aayaddan horta waxaa weeyaan waa aayad maki ah wabittaali maka markii la joogay zaka lama farad yeelin marka qowlka horan kuu sheegay yaa qowl mashhuur ah qowlkan haba laga wariyo can bacdi asaxaaba laakiin asaaniiddii inay ka sugan tahay in kale in isnaadkii la fiiray u baahan tahay xataa low habata daalika saxaabada kale iyo taabiciinta kale ku fasiray maacuunta waxaan soo sheegnay qowlkooda yaa daahir ah liannahu markii maka la joogay zaka lama waajibin inkastoo ilaahay zaka uu sheegay waagaas oo markii aladiina laa yu'tuuna الzakaata wahum biاlaakhirati hum kaafiruun suurat fusilad weeyaan zakadiina lama gudanaya la yidhi marka zakada warkii hore waxaa lagu magacaabi jiray dad muxaqiqiin ah waxay leeyihiin intaan zakadan waajibka la magacaabin zaka aad jiri jirtay oo macnaheedii sila ay tahay dadkii in la xariiriyo oo waa maxay markaa ninkii xoolo leh irmaankii uu bixiyo ninkii guri jooga alaabtii lagula adeegto ninkii maanta qada qadaya ninka kale la sii taasaa zaka lagu magacaabi jiray taas waa lagu fasiri karaa laakiin in lagu fasiro azakaatu almafruuda oo tii madiina lagu farad yeelay ah aayaddii waa isdiidayaan marka qowlka walaa raajixsa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi khud min amwaalihim nebi moxamedow maaliyaalkooda waxaad ka qaadaa sadaqatan ka qaad sadaqadoo tutahiruhum sadaqa haddii la yidhaahdo tashmalu azakaata almafruuda sadaqata taawuc labadaba waa kaalmayso sadaqaa lagu magacaabaa marka sadaqada hadda waxaa loo jeedaa tii zakada ah eh. tuطahiruhum aada ku ahiraysid wa tuzakiihim bihaa aada ku ahiraysid oo zakadii markaad ka qaadid dembigaa ilaahay ugu dhaafaya ee ma aha macnaheeda annaga inaan u fahamsanahay waxaan waajib hadday kugu yihiin waajib kalead iska bixisay wax kale oo aad adiga lagu raacana male waxaad leedahayna ma leh saas ma ah waajibkina waa kaaga dhacay camal la qabalahaay iyo khayr la qabalahaayoo ka fiican ood qabatayna maba lahabo afartaasa shantaa salaadood markaad dukatid tatawucna way ku yihiin faradkina waa kaaga dhacay cibaado weyn oo hadhow didam hadduu ilaahay kaa aqbalana haddee darajaad waaweyn aad ku gaaraysana waa tahay ee ha u fahmin waajib ka soo bixid bas waxna lagu raacan maayo waxna raacan maysid macnihii ma ah marka waa tii nebiga uu yihi waxaan addoonkayga iiguma soo dhowaado wax ka fadli badan waxaan ku farad yeelay macnaha inaad afar ragcoo farad oo duhurka aada dukatid iyo afartan raacsan oo sunnada ah isku darajo ma ah tan boqol hadday tahay tan toban xataa gaari mayso intay kala fog yihiin shayga faradka waxaa lagugu farad yeelay qiimaha ay leeyihiin weeyaan markaasaa ilaahay wuxuu idhi inna salaataka sakanun lahum adiga ducadaada salaataka ducadaada markay sakada bixiyaan aada u ducayso sakana lahum xasilooni iyo طumaaniin iyo baraka buu u yahay wallaahu ilaahayna samiicun waa maqlayaa limaa yasduru minkum min alaqwaal caliimun bima fii quluubikum marka ilaahaas la tacaamulaysaa waa inaad waxaad ku hadlaysid iyo waxaad niyeysanaysid inaad wada hagaajisidaa lagaa rabo marka nebiga asoo amarkaas qaadanay yaa zakada markii loo keenabo allaahuma salli calaa eh, fulaan ou dhihi jiray allaahuma salli calaa abi fulaan calaa aali fulaan saasou dhihi jiray asagoo tanfiid samaynaya salaadaas ou nebiga alayh salaat ilaahay nebi ilaahay uu amray subxaanahu wa tacaala ina salaataka sakanun lahu marka qoladii markuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam qoladii oo mushrikiintii islaamka soo galay qaarkood markay islaamka ka baxeena waxay deliishteen nebi moxamedaa zakada iskalahaa jiri asigaa ilaahay wuxuu ihi sakanun lahum markaad u ducaysid nebi moxamed ducadiisa maqaamkeeda wax qumi kara ma leh ninkii markaa nebi moxamed ka dambeynsa ka bixinayna mala buy abu bakrin waa marka uu leeyahay wallaahi low manacuuna ciqaalan kaanuu yu-adduunahu ilaa rasuuli اllaahi laqaataltum calaa manci low qaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaat buu ku yidhi marka zakaada waa arkaanu salaad nebiga kuma xidhne ninkii markaa maqaamkii nebiga istaago oo khaliifatu lmuslimiin ama qaadiga ah aa laga rabaa inuu yidhaahdo inuu u duceeyo ninkii zakada laga qaaday ayib marka wuxuu leeyahay fakaana makraju laaya aayadda bixitaankeeda wuxuu ahay caaman mid oo guud ah cala alamwaali amwaashoo dhan bay caam ku tahay oo ilaahay wuxuu idhi khud min amwaalihim maalyaalkooda ka qaad marka maalka noocis ahaadabo wax allaala wixiiba maal lagu magacaabo dhan zaka ka qaad saasay tahay marka fa kaana makraju laayati aayadda bixitaankeeda ama siday tusinaysa caaman bau ahaaday alى اlamwaali alى jamiic اlamwaal wa kaana waxa uu ahaa yaxtamilu kii suuragal eh an takuuna aayaddii inay tahay calىa bacdi اlamwaali maalyaalka qaarkood duuna bacdin fadalat الsunatu sunnadii waxay tusisay calىa ana الzakaata zakadii fii bacdi اlamwaali inay tahay duuna bacdin maalyaalka qaarkood in laga qaaday qaarkoodna aan laga qaadayn saasay tusisay ayib falamaa kaana almaalu asnaafan maalkii marka sinfiyaal markuu leeyahay maalyaalkii walaxaa wax lacag wax waa waa waa wixii la gunta la dhaqdaa kamid marka fa akhada rabkiisa wuxuu ka qaaday min almi geeli zakow ka qaaday arigina zakow ka qaaday taas waa huban tahay wa amara nebi waxau amray fii maa balaqanaa wixiina soo gaarayne bilakdi in laga qaado min albaqari loodii in laga qaado waa amray khaasatan khaasatan taan baqarka ma raacsano waxay raacsan tahay fa akhada rasuulu llahi zakaata min alibili waalghanami waalbaqari khaasatan saddexdan gaar ahaan marka waxaa isku bixinaa fardihii iyo dameerihii iyo iska bixiya raba laakiin haddaad tidhaahdied wa amara fii maa balanaa bilakdi min albaqari khaasatan loodi gaar ahaan haddii la yidhaahdo oo geeliyaaba laga qaadaaba lasoo sheegay say khaasatan ku noqon kartaa laakiin musanifku wuxuu ku leeyahay ibilka oo geeli iyo ariga nusuusteedii waa sariixa laakiin xadiid oo loodah laga qaado dhahay anig ima soo gaarin oo nebiga aan ka warinayo laakiin culammada waxaan ka maqlay inuu nebiga yidhi loodana ha laga qaado marka xadiida ku soo aroor looda laakiin laysat quwatuhu ka quwati alxadiidi alwaaridi fi libil walbaqar fi libili walganam laakiin maca daalika ummadda waxay ku ijmaacday loodan in laga qaaday marka xooli wixii dhulka ku soconayo xoolaha ahay saddex daanaa khaasatan looga qaaday buuri ayib macnahe duuna almaashiyati siwaaha wixii ayida wixii dhulka ku soconayo xawaashi maashiyada ahayd oo kale aynu ku jirin duuna almaashiyati xoolihii kale aynu ku jirin siwaaha siwa siwa halaaa saddexdaas oo ibil iyo baqar iyo hanam saddexdaas waxaan ahayn wixii kaloo la dhaqalay xoolo ah nebiga zaka kama qaadin ayib uma akhada minhaa ay min tilka halaaa saddexdaasna nebiga wuxuu ka qaaday oo ibilkii iyo qanamkii iyo baqarkiine bicadadin mukhtalifin tiro iskhilaafsan oo ka qaaday oo ma aha geeli waxaa la yidhi shan markuu gaaro hal neef neefoo ariga ah laga bixiyo lama dhihin loodi shan hadday gaarto hal neef oo ari ha laga bixi lama dhihin laakiin waxaa la yidhi geela shan markuu gaara hal neef ha laga bixiyo oo ari ah loodii markay soddon gaarto hal dibiyoo yaro ha laga bixiyo laba sano jir ah arigii markuu afartan gaaro hal neef oo ari ha laga bixiyo ee lama dhihin markii xoolaha saddexda geela iyo looda iyo ariga mid kastaba markay shan shan gaaraan neef ari ha laga wada bixi lama dhihin ee bicadadin mukhtalifin kanna zakada shanay ku gelay kan soddonay ku gelay kan afartan ilaa xooli waa kala qiimo badan yihiin siday u kala qiimo badan yihiina loo kala ilaaliyey geeli toban hadduu gaaro laba ari toban iyo shan saddex labaatan eh, afar ari shan iyo labaatan markuu gaaro bintu makhaadin geela la bilaaba nirig bay ka bilaabanaysa ilaa xadiidkii macruufka ahay oo anas ibnu malik abubakrin uu qoray oo fii saxiixi اlbukhaari ay ku wada yaalin kulligood bitartiil ha jirtaan annaga ma jiro ayb kamaa qada allahu ilaahay sow xukmiyey calaa lisaani nabiyihi nebigiisa lisaankiisa ilaahay wuxuu idhi waaatu zakaata laakiin ina geeli shan neef ari looga bixinayo loodii soddon looga bixinayo ariga afartan intaasoo dhan nebigaa sheegay marka taas calىa lisaani nabihi baa kayfiyada lagu cadeeyey wuxuu leeyay musanifka wa kaana linnaasi dadka waxay lahaayeen maashiyatun xoolo oo min khaylin fardaa wa xumurin iyo dameera ah iyo wa biqaalin biqaal ah iyo wagayrihaa intaas waxyaalaha ay dhaqdaanay dadka ka mid ahaayeen fardihii iyo bagalkii iyo waxaan ku yidhaahdaa dameeri iyo maashiyada la dhaqday ka mid yihiin falamaa lam ya'kud rasuulu ilaahay rasuulkiisa markuusan waxba ka qaadin minhaa min tilka almaashiya oo khaylki iyo xumurkii iyo as ilaahay wa shay aan ka qaadin oo wasana nebiga uu jideeyey an laysa fi lkhayli sadaqa uu nebigu yidhi laysa calى اlmu'mini fii farasihi walaa fii cabdihi sadaqa uu nebigu yidhi ninkii muslimka ahay addoommankiisa sadaqa laguma laha zaka fardihiisana sadaqa laguma laha nebiga uu yidhi dameerihii iyo wixii kan lamaba sheeginba laakiin nebiga kama qaadin marka istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa anna sadaqata sadaqadii oo zakada ahayd fii maa akhada minhu nebiga wuxuu ka qaaday in ay tahay oo wamara bilahdi minhu ow amara bilahdi minhu ama asaaba nebiga ka qaaday ama wuxuu amray in laga qaado kuwaa zako in zakada intaas le ay ka waajibto duuna gayrihi waxaas waxaan ahayn ay ku jirin oo macnaha waxa weeyaan fardihii dameerihii iyo wixii kale maadaama nebiga uusan ka qaadin ousan amrin in laga qaado waqtigiisana xoolihii la dhaqanay ay ahaayeen yaan waxaan fahamnay zakada inay xoolaha qaarkoodna ka waajibayso xoolaha qaarkoodna ay ka waajibaynin aayaddii caamka ka ahayd sunnadii nabiga calayh salaatu wasalaam yaa lagu khasisay saasuu musanifku u jeedaa ayib wa kaana linnaasi zarcun wakhiraasun wa kaana linnaasi dadka waxay lahaayeen zarcun bal ama wixii waxaan oo adiga sida gallayda iyo misigada iyo waxaa lamid ahaa zarci la yidhaahdo iyo wakiraasun wax la tallaalo sidii timirta iyo cinibka iyo maxaanku yidhaahdaa eh, geedaha waaweyn oo dhalanayo oo boqolaalka sano iska oolay khiraas ah, la yidhaahdo wixii saddex bilood afar bilood la shafaayana waxaa la yidhahda zarci baa la yidhahda marka dadka waxay lahaa jireen zamanka nebiga wax geeda ah iyo wax bal eebo intaba way lahaayeen fa akhada rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuu ka qaaday min annaxli timirta iyo walcanabi cinabka azakaata buu ka qaaday bikharsin asoo macnaha la xisaab malaynay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu beertaan yimaado nin baa loo soo diray oo khaaris la yidhaahdo waxaa la leeyahay beertan taqriiban waxay dhalaysaa toban juuni oo kale ayaa la leeyahay tobankaas juuni sakadoodaad iska bixinay markii la yidhaha toban iyo laba juuni ay dhalay nebigu wuxuu li hala ilaaliyo waxaa dhici karta laba juuni iska baaba'dee toban juuni aa laga soo qaada tobankaas juuni sakadoodaad bixinaysaa la leeyahay beertiiyo geedku ku taallaa sakadii laga qaadaa ninkaa lagu qoraya waxaa saas loo samaynayaa waxaa la rabaa beerti markaa ha iska cuna asiga wuxuu haquu ka duwanayo u ka dubanayo wuxuu timir iska cunayo wuxuu rutabka cunay ha iska cuno waxaa weeyaan intaas uu cunay zakada inay gashaa la raba laakiin haddaan kharsi lagu samaynin inuu hal xaba ka gooyo ma ah beerta dhan inay bislaato la xisaabo intay gaarta zaka looga bixiyo saasay noqonaya ama iyadoo geedkeedii ku taa lagu yihahdo intaasay ay u dhowdahay inay nin beerta si fiican u yaqaano oo markaa malo oo boqolkiiba sagaashan run noqonaya buu saarayaa kadib adiga waa iska isticmaalay intii lagu saaray sakada iska bixinaysa marka nebiga ahdigiisa wuxuu ahaan jiray beeraha markay dhalinayeen dadka gaaja hayso ilaa beerti go-naasha laga gaaro sug lama dhahayo ninaa lasoo diraa sida dadka muslimiinta loo fududeeyo alle heblow beertaa maad leedahay intaasaa kugu qoran intaasaa kugu qoran intaasaa kugu qoran beertaada isticmaal markaa marka wixii zakada laga qaadi jiray kharsi looga qaadi jiray macnaha waxaa weeyaan qiimeyn iyadoo geedka ku taalo waxaa ka mid ahay baa laleeyahay timirta iyo cinabka cinabka waaba af soomaaligeena wa gayru mukhtalifin ayadoonaan iskhilaafsanayn maa akhada minhumaa labadooda wuxuu ka qaaday yacni intuu cinabka nebiga ka qaaday yuu ka qaaday timirtana ee sida geeli iyo arigi loo kala fadilay loogama kala fadilin labadan oo mid kastaba qiimihii tan laga qaada tan laga qaaday gayru mukhtalifin ayadoona iskhilaafsaneen maa akhada minhumaa min alnakhli waalcinabi hoosayna isku khilaafsaneen wa akhada minhumaa nebigu wuxuu ka qaaday maca dhammaantood alcushra markii toban loo dhigo ahal laga qaaday toban haddii loo dhigo haddii boqol ay ku baxdo oo macnaha loor hadday baxdo boqolkaas loor toban loora lagaa qaaday sidaasaa lagu samaynaya goormaa boqolkiiba toban lagaa qaadaya idaa suqiyaa haddii la waraabiya bisamaa'in bimaa'i lmatar roobkii kor ka yimid oon qarashka ugu sugneen haddii lagu waraabiyo boqolkiiba toban aw caynin ama biyo oo buurka soo baxay ama daad socdo abeerti kuwa soo maray saasay kugu baxday boqol kiiba tobanaa lagaa qaadaa liannahu qarash ma gelin taas boqol waa lagaa qaaday wa nisfa alcushri boqol kiiba toban meeshii laga qaada lahay tobankii niskooda lagaa qaada oo shan ah goorma waa idaa suqiyaa haddii lagu waraabiyo bikarbin haddii lagu waraabiyo wadaan matoor baa la saaray wadaan baa la saaray ama e, dibi oo kale yaa biyaha lagu soo jiiday almuhim haddii waraabinta qarash ay gasho intii boqolkiiba laga qaadi lahay tobankiiba boqol eh, boqol kiiba toban lagaa qaadi lahay boqol shanaa lagaa qaada waxaa lagu ilaalinayaa qarashkaas ku gala awgeed yani shareicada islaamka saasay qabta ayb waqad akhada bacdu ahli اlcilmi dadka ahlucilmiga qaarkooda waxay ka qaadeen min azaytuuni zaytuunkay zaka ka qaadeen zaytuun annaga waxaan u naqaano ma aha kaas zaka ma ka waajibto luqa carabiyana kaas waxaa lagu yidhahdaa jawaafa zaytuunka hadda waxaan ku magacaabo geedkaa macaanta badanne jawaafa la yidhahdaa jawaaf kaas lagama hadlayo zaytuunka waxa weeyaan waa mid yar oo casoodka dumarka ay xirtaan casoo madow iyo casoo cascasba waa leeyahay dee dhulkaan carabta aada looga isticmaa hadda suuqa in la keeno waa dhici kartaa marka zaytuunka hadda saliidan saliid cadayda annaga aan ku magacaawno zaytuunkaas qaarna waa laga keenaa waa midda ugu ugu caafimaad badan oo saliiddeennan xataa min naaxiyati sixa way kaga fiican tahay midna waxaa laga keenaa gallaydan gurufteeda yaa laga sameeya marka waa ku jiraa waa baalintaas markaad afka gelisa waa qaraar weeyaan markii iigu horreysa aniga eh, aan zaytuunkaas arko jawaafadan waxaan idhi zaytuunkan ilaahay qur-aanku ku ammaanay zaytuunatin laa sharqiyatin walaa garbiyatin yakaadu zaytuhaa yudii'u walow lam naaru nuuran calaa nuur ammaanta la ammaanay wax la ammaanay ma laha marka waxaan idhi anaga zaytuunkan aan isticmaalno hadda jawaafa aan ku magacaawno hadduu saan u macyahay kii qur-aanka lagu sheegay haddaad dhadhami lahayd sokortaaba kasii fiicnaan leh marka xabadkii haddaan dhadhamiye wuxuu ila noqday qaraar war markii qur-aanka lagu sheegay kan miyuu noqday baan uma aanan baranin yani macaanta markii la ammaanaya faa'iidada uu dadka u leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay buu ilaahay ku ammaanay dhadhanka keligiis ma ah marka waa waa bahal qiimo badan oo aada iyo aad buuna yani ummadda dhulka uu ka baxa shaamtaas oo suuriya iyo dhulkaana uu badan yahay waxa weeyaan waxaan anaga abuurana waa ka qiimo badan yahay aada iyo aad marka wuxuu leeyahay dadka ahlu cilmiga ahaa zaytuunkaas waxay ka qaadeen zakadii ayagoo ugu qiyaas qaadanaya nakhligii cinabkii liannahu nafci kama yaro waa shay qiimo badan saas daraaddeed qiyaasan cala anakli waalcinab ay ugu qiyaas qaateen baa laleeyahay marka qiyaas qaadashadaas naskuma soo aroorin marka waqad akhada bacdu ahlilcilmi markuu yidhi qaarkii kale waa diideen nebiga waxaa la yidhi waqtigiisa wuxuu qaadi jiray wax la abuurta geeda ka baxa labadaana laga arkaa laakiin mooska iyo liinti iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaalaha annagaan hadda noo baxoo dhan wax zaka laga bixinaya maaha intaas labadaasaa laga bixinayaa labadan hadda waddankeenna maba ka baxdaba masagedaan kale waa noo imaan doontaa ee qeybteeda kalea qaala almusanifu raximah llahu tacaala walam yazal linnaasi giraasu gayru الnakli wاlcinabi wالzaytuuni kahiir min aljawzi wاllawzi wاtiini wagayrih waxaan kusoo dhex jirnay zakadii aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yihi khud min amwaalihim sadaqata tuطahiruhum watuzakiihim biha marka min amwaalihim aayadda markii la fiiriyo daahirkeeda waxay tusinaysaa wax bani aadamka ay maalaystaan oo dhan in zaka laga bixinay markaan xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sidii uu zakada u qaaday aan u fiirina waxaa noo caddaatay ama xoolaha la dhaqda ha noqdaano ama waxa raashinkoo la quudaysta ha noqdo ama waxa dhulka lagala soo baxa noqdee inaan kulligood laga wada qaadin ee qayb qayb laga qaadin ee marka aayadda caamka ah macnaheeda ay tahay zawkaadkaas min amwaalihim laleeyahay amwaal oo maksuus oo gaar ah loola jeedaa ayadoo laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu zake ka qaadayna laga qaado wuxuu ka tagayna la dhaafo marka musanifku wuxuu leeyahay walam yazal linnaasi khiraasu walam yazal linnaasi dadka kama ayna zuulin khiraasun inay leeyihiin waxyaalaha la tallaasho la abuurto oo geedaha noqonaya khiraaskaasaa la yidhaahda ama ayaga sidooda ha loo soo tallaalo ama ha soo dhashaane ee wixii geed noqonaya marka dambe sidii timirti waxyaalahaas oo kale dadka way lahaayeen buu leeyahay oo ah gayru nakhli timir aanan ahayn iyo walcinabi aan ahayn iyo wazaytuuni aan ahayn kaiirun badan walam yazal linnaasi khiraasun kahiir saas waa dadka inay waxyaalo badan oo la abuurto oo la tallaashay inay leeyihiin way badnaayeen oon saddexdaas oo timir iyo cinab iyo zaytuun aanan ahayn oo wixii waxaa ka mid a min aljawzi wallawzi waltiini wagayrih marka jaws jawsulhindi baa la dhihi jiray waagii hore sida loo yaqiinay magacaan magacaan ahayn maba laha lows waaba macruuf hadda waa laga isticmaalaa meeshaan iyo wa tiini tiinka isagana eh, elmadaan yuu ku fiiriyo dufca muhim waa bahal magaciisaas looma dhaafi karo laakinta waa laga helaa aniga marka waxaa jirtay buu ku leeyahay eh, waxyaalo badan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam waktiga joogay geedaha ka bixi jiray oon saddexdan lasoo sheega aan ahayn ay ka mid yihiin kuwaan keligood ma aha jows iyo lows iyo tin iyo moos iyo burtuqaal iyo tufaax iyo eh, alkumathra iyo waxaasoo dhan waxaa weeyaan geeday ka wada baxaan intaas waa jiri jirtay falamaa lam ya'kud rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa markuu ka qaadin minhu mima taqadama dikruhu wixii soo hormaray oo jawskii lowskii tiinkii wixii lahal eh oo walam ya'mur owsan amrin biاlأkhdi minhu falama lam yaakud rasuulu اllahi minhu mima taqadama shay-an markuusan ka qaadin oo walam ya'mur nebigu ousan amrin biاlأkhdi minhu in asiga wax laga qaada nebigana kama qaadin mana amrin istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa ana fard allahi ilaahay farad yeelitaankiisa asadaqata ou farad yeelay fii ma kaana min khiraasin uu ku farad yeelay waxa la abuurta waxa ka mid eh in ay tahay fii bacdi alghiraasi waxa la talaasha qaarkood duuna bacdin barka kale ayna ku jirin marka wuxuu leeyahay markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam saddexdaad shayna uu ka qaaday wax iyaga lahal ena uu ka tegay waxaan u daliishanay waxa dadka ay abuurtaan oo geedaha noqdoo dhan inaan zaka laga wada qaadayn ee qaarkoodna laga qaaday qaarkoodan la dhaafay aan u daliishanaa nebiga ficilkiisa iyo amarkiisa istadlalnaa waxaan u daliishanay nebiga markuu qaarkoodna ka qaaday qaarna uu ka tegay calaa ana farda allahi ilaahay farad yeelitaankiisa asadaqata uu farad yeelay fii ma shay uu ku farad yeelay kaana min khiraasin waxaa la tallaasha ah in sadaqadaas ay tahay fii bacdi alkhiraasi shayga la tallaasha qaarkood duuna bacdin inay tahay aan ka fahamnay buuri musanifka ee ayna ahayn wax allaale wixiiba geed ka baxa ama dhulka soo baxaa zaka laga qaadaa ma ah wazaraca annaasu alxinطata wاshaciira wاdurata waasnaafa siwaaha faxafidna can rasuuli اllahi alأkhda min alxinطaةi wالshaciiri wاdura waأkhada man qablana min addukni wالsult wuxuu leeyahay wazaraca annaasu dadka waxay abuurteen alxinطata sarayn baa la yidhaahda iyo wshaciira shaciirtana waxay u eg tahay way ka yaryar tahay misigadeenan aan isticmaalnay ka yar tahay laakiin misiga ma aha shaciirta dhulkaas way ka baxdaa hadda dadka carabta qaarkood xoolaha ay u dhigtaan wax dad cuna maba aha shaciir markaad aragta waxay quutaysaan ma ah iyo wadurata masegadii ama gallaydii durada waxaa weeyaan dura shaamiya iyo kayraha la kala yidhaahdaa gallaydana waa lagu tilmaama kii ay ku masawiran tahay oo gallayda annaga aan raashiin aanu canno dadaa markay iyada la goosta kadib gurufkeeda sabuulka asariida laga soo saara marka durada gallaydaa la yidhahdaa midaan yaryarna waa lagu magacaabaa iyadana masegadaan yaryarna waa lagu magacaabaa labadaba marka dadka waxay abuuran jireen anwaacdaas iyo wa asnaafan siwaaha iyo noocyaal badan oon kuwaas aan ahayn marka fa xafidnaa can rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa waxaan ka xifdinoo naga soo gaaray alahda in zakadii laga qaado min alxindati waashaciiri waadurati saddexdaas nebiga inuu zaka ka qaaday shaciirta iyo misigada iyo sarreynta kulliba in laga qaaday uu nebiga zaka ayb waakhada nebi wuxuu ka qaaday haddana dhe waakhada wuxuu ka qaaday man qablanaa ninka naga horreyne dadkii naga horreyne min addukni ay ka qaadeen xadiidku ma soo aroorin laakiin culamadii naga horeyso taabiciinta iyo raggii ahayn bahashaan dukniga la yidhaahdo waa nooc min adura waa kan nooc min ashaciir buu ku leeyay shaciirtii hadda aan ku soo magacowna misagaday u eg tahay qeyb ka mid ah wa nabiga calayhi salaatu wasalaam may dadkii horo way ka qaadeen duknigaasay ka qaadeen marka wاduknu fii luqati qowmi huwa الdura galaydii ama masegadii u dhowdahay buu leeyahay iyay ka qaadeen iyo wsulti sultigaa nooc min ashaciir ah wuxuu leeyahay saddexdaas nebiga zakow ka qaaday wa akhada man qablana dadkii naga horreeyey culamadana waxay ka qaadeen zakadii min addukni iyo wasulti iyo waalcalas waxa oo hadeertaan e, calaskaas macna kamo lagu yaqaano marka qaar waxay leeyihiin digirtay ku dhowdahay calaska e, oo cadas oo kale weeyaan yaa ii ka qaadeen io bariiski io kulli maa nabatahu nnaasu dadka waxay dhashadaan oy abuurtaan oo wajacaluuhu quutan zaka ka qaade masagadi waxaa lamid ah baastadii wixii lahal oo dhan laga qaaday cumalaodu way ka qaadeen qiyaas iyadoo looga qiyaas qaadanay wa kulli maa nabatahu naasu dadka waxay dhashadeen oo dhanna waa ka qaaday wajacaluuhu quutan ay ka yeeshteen quudka marka soo noqona khubsan ay ka yeeshteen muufadi iyo wacasiidatan soor iyo wasawiiqan adaan iyo waudman goosaar weya khubsiga waaba la yaqaan waa muufada iyo noocyaal badan ay kala leedahay iyada naftigeeda laakiin annaga da muufa ugu soo dhow casida carabta waxay u isticmaalaan wax masagadeenna u dhoweeyaan waxyaalo badana lagu maraq iyo wax badan baa lagu darayaa laakiin masagadeena ugu dhowdahay in lagu laqbe sawiiqna waxaa weeyaan misigada sideeda lagu dubay ama qaloon ha noqoto ama babac waxaa la yihahda ha noqoto sideedaas aydan waxba ka lagu degin oo derbiga lagu dugay ayaa la yihahda sawiiq iyo wa udman udman waa idaam weeyaan wixii idaam laga dhigto oo dhan sidee maalan digirta iyo waxaas oo kalea ka mid ah waa galayaan buu leeyahay oo macnaha raashiinay noqonayaan wuxuu ku tilmaamay mila اxumas xumus baa hadda loo yaqaana mila اxumus iyo wاlqaطaani xumuska iyo qaطaanka labadooda waa noocyaal u dhadhow digirteenay u dhow yihiin magaca dee annaga uma bixi karno suuqa carabta markaad tegtid magacyaashaan dhan oo haddirtaan kutubta ka qoran waa isbedesha dadkii magacyaal kale ay u bixiyaan marka waxaa aada u adag magacii horo iyo waxa suuqa yaal in la iswaafajiyo waxaa laga yaabaa qaar kamida ina suuqa ay yaalin laakiin magacoodii hore wax uu bixinayo mala magacyaal kale iskala bex marka wixii laga yaqaanana waa laga sheegaya inta kale sideeda loo dhaafay marka fahiya tasluxu waxay u suubataa buu leeyahy xumuska iyo qataanka khubzan bay u suubadaan wasawiiqan waudman itibaacan baan ugu qaadaynaa liman madaa ninkii tagay aan raacayn iyo wa qiyaasan annagoo ugu qiyaas qaadanayno calaa maa habata wixii sugnaaday anna rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalam akhada minhu sadaqa ilaahay rasuulkiisa wuxuu sadaqada ka qaaday annagoo ugu qiyaas qaadanayno oo kuwii sadaqada laga qaaday la darajo yihiin annagoo dhahayno iyo dadkii naga horreeyey oo sadaqadaas ka qaaday annagoo ugu qiyaasanayno labadaas xaala baan kuwaasoo dhan ugu qaadaynaa buu leeyahy wa kaana fii macnaa maa akhada annabiyu maxaa yeelay wa kaana wuxuu ahaaday kuwa hadda aan soo sheegnay fii macnaa maa akhada annabiyu nebiga wuxuu zakada ka qaaday la macno yihiin maxaa yeele lianna annaasa dadkii nabbatuuhu way dhashadeen oo ay iga abuurteen liyaqtaatuuhu inay quudaystaan ay u abuurteen waxaa la leeyahay wax hadda lasoo sheegay oo bariiska ay ka mid yihiin shaciirka duknigii sultiga ay ka mid yihiin waxaa weeyaan saddex xaala midkooda looga qaaday marka hore dadkii naga horreeyey zaka way ka qaadeen inagoo ayaga aan ku dayanayn horta waan ka qaadaynaa midda kale waxaan ugu qiyaasanaynaa buu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu zakada ka qaaday ay isku macno yihiin oosey isugu macno noqdeen waxay leeyihiin dadka waxay abuurtaan oy quudaystaan oo keedaystaan ay ka mid yihiin wixii sifaadkaas laga helo yowba nebiga zake ka qaadina iyagana waa laga qaadaa baa laleeyahay liannahu haddii saddexdaas keli a lagu gaabi lahay oo nebiga ka qaaday dhulal badanaa jirto oo zakadaba aan kuwaas laga abuuranin masaakiintii marka meesha ku noolaan lahayd way ku baaba-in lahayd marka sidaa daraaddeeda waxaa leeyahy waxaas wixii la macno ee zakadii ha laga qaado ayb wakaana linnaasi nabaatu gayruhu falam yaakhud minhu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam walaa man bacda rasuuli illaahi calimnaahu wa kaana linnaasi dadka waxay lahaayeen nabaatun gayruhu nabaat wax soo dhasho oo aan waxa la soo sheegay aan ahayn nabaatun bimacnaa maa yanbutu min alard wax soo dhasho gayruhu gayru maa taqadama falam yaakud minhu rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa kama soo qaadin walaa man bacda rasuuli اllaahi ilaahay rasuulkiisa wixii ka dambayna wax kama ay qaadin shaksigoo calimnaahu aan ogaanay nin aan ognahay oo nebiga ka dambeeyo zaka ka qaadayna ma jira walam yakun mana ahaanin fii macnaa maa akhada minhu nebiga wuxuu zaka ka qaaday wax la hal ena ma ahayn sidaa daraaddeed nabaadkaas kaloo dhan waxba ka qaadi mayn oo waa maxay wixii noocyaal hadda aan kuu sheegoo kalaba ka mida ah qudaariyaasha sida mooska iyo bambeelmada iyo waxyaalahaasoo dhan iyo waxaa hadda la abuurta oo dhanaa ka mid eh. marka waxaas way jireen falam ya'kud minhu rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisana kama qaadan walaa man bacda rasuuli اllahi ilahay rasuulkiisa wixii ka dambeeyna dadkiina uguma qiyaas qaadan oo kama qaadin mankaasoo calimnaahu aan ognahay dad annaga aan ogeyn inay wax ka qaadeen waa dhici kartaa laakiin inta cilmigeenna gaaray wax dadkaas aan ahayn oo wax ka qaaday ma jiraan buu leeyahy walam yakun mana ahayn fii macnaa maa akhada minhu nebiga wuxuu zake ka qaadayna lamid ma aha marka wadalika mithlu اthufaa wاlsbuush isbiyuush wاlkusbura waxab اlcusfur wamaa ashbaha waxaanoo dhan horta waxaa weeyaan xataa carabi ma ah badigood waxaa weeyaan farisi waa qudaarta ilaan jasiirada carabta waa lagaga badnay waxyaalaha laga keeni jiray waktigaas dhulkan shaamka ahoo ruumka ay haysteen iyo faris oo dadka eraantii meerahaan ayaa qudaarta badageed ay ahayd marka hadda waxaa loo jeedaa waxaan dhan waxyaalaha qudaarta ah wixii xabad ma aha qudaarta sida baqalka iyo waxyaalaha lamid ah oo dadka ay cunaan yay lamid tahay jirjiir iyo waxyaalaha hadda suuqa caalamka laga isticmaalo ma aha hadda kuwan kuma jira marka hadda macnayeedii ma naqaano waayo waa wa magacoodiiba bedelamay aba eygaba iska go-ayo ba an aqooninba laakiin inay qudaar ay yihiin raashinka la cunaa qudaarta lagu darsada inay yihiin taasaa jirta marka kuwaasna waxaa la leeyahay nebiga kama qaadin lamana macnaahay wamaa ashbahu falam takun fiihi zakaatun kuwaas zaka kuma sugno layskama rabo markii saas dhacday fadalla dalika midkaas wuxuu tusiyey calaa ana azakaata zakadii fii bacdi zarci waxa la abuurta qaarkeed inay ka waajibto duuna bacdin qaar kale ayna ku jirin baan ka fahmay markuu nebigana qaar ka qaaday qaarkii ayaga la macno ahayna culammada ay ugu qiyaas qaateen intii ayaga aan isku macno aheenna laga bixiyey waxaan ogaanay in wax zarci oo dhan zaka aan laga wada qaadaynin ee qaarkood laga qaaday oo kuwa nebiga ka qaaday iyo wixii la macno oo la cilo ah in laga qaaday wixii kale la dhaafay saasuu leeyahy ayb wafarada rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuu farad yeelay fi lwariqi fidadii fida ama waxaa weeyaan qalin waxaa naga nidhaahdo sadaqatan buu ku farad yeelay yani nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkeeda waa noo imaan doona nabigu wuxuu ku farad yeelay in laga qaado wariqi sadaqa ama fidadii ama qalinkii dheh waxaa tiraa dahabka midda kasoo hartaa la yihahda ayb waa noo imaan doonta axaadiideeda wa akhada almuslimuuna muslimiintana waxay ka qaadeen fi dahabi bacdahu fi dahabi waxay ka qaadeen bacdahu bacda annabiyi sadaqatan sakay ka bixiyeen imaa bikhabarin inay ugu bixiyeen khabarkoo can اnabiy sala اllahu alayh wasalam ay ka wariyeen khabarkoo lam yabluqna aana soo gaarin wa imaa qiyaasan inay ugu qaadeen calaa ana adahaba walwariqa dahabka iyo fidadaba inay isku qiyaas qaateen maxay isugu qiyaas qaateen liannahumaa naqdu nnaasi calaa ana adahaba walwariqa naqdu nnaasi dadkii lacagtoodii waay aladii naqdigu iktanasuuhu ay kaydaysteen oo wa ajaazuuhu ay bannaysteen inay ku tacaamulaan marka eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan fidada la yidhaahdo axaadiid صaxiixa ku soo aroortay in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in fii kuli miatayni rubc اlcushri uu nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu yihi axaadiid badanaa macnaheedas ku soo aroortay laakiin dahabkii oo ka qiimo badnaay fidada ama qalinka ka qiimo badnaay xadiid صaxiixa ima soo gaarin buu leeyahay imaamu shaafici marka qaar badan waxay leeyihiin xataa ibnu cabdilbar ninka oo imaamka min aimati اlmalikiya lam yahbut fii fardi zakaati الdahabi shay can الnabiy salى اllahu alayh wasalam dahabka xadiid saabi oo haabit oo sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam zaka kama soo aroorin buu leeyahay dahabka qolana waxay leeyihiin laba xadiid baa ku soo aroortay oo hal xadiid oo laba isnaad kale leh xadiid u wariyey eh, nin la yihaahdo alxaariث اlأcwar nin la yihaahdo eh, waa nin shiici ah eh, oona kadaab xataa qole ay yihaahdeen waxaa weeyaan lifardihi fi الtashayuc been asiga uma qasdaayo laakiin saas ma waxaa lamida ah baa laleeyahay nin jariir ibn cabdilxamiid la yihaahdo yaa xadiidkaas wariyey xaarif iyo nin caasim liirayuu isdul saaray marka xaarif waaba la yaqaan xadiidkiisa daciif waayo laakiin xadiidkan oo lala sheegay ninkaan xaarifka caasimka ah ma nin eh, isnaadkiisa ma isnaad mawsuul aha oo nebiga gaara miya mase munqaطic weeyaanoo waa go-an yahay laba riwaayad bay labadaba si kusoo kala arooreen marka waxaa la leeyahay jariir asaa wahmi mooye xadiidka waa maqtuuc wabitaali fahuwa daciif wa طariiqu xaariثin laa yuqawih wabitaali marka wax oo dahab ku soo arooray ma laha ilaa in la yidhaahda mooye fidada looga qiyaas qaadana qolena waxay leeyihiin xadiidkan labadii isnaad ku soo arooray midkiisa mutasilka ayaan ah, qaadanaynaa waa alcibraةu bziyaadaةi hiqaat ninkaan hadduuba hiqo yahay ariiqaasna oo wariyey wax weyn khilaafayna ay lahayn asal waa laga dhigi karaaoo waa la marsiin karaa marka eh, wuxuu leeyahay intaasun baa loo hayaa waxaa dahabka la yidhaaho dhan laakiin marka qiyaas ahaan haddii loola kaca waxaa laleeyahay dahabka iyo fidada si loo kala geeyo waaba adagtahay qiimo ahaan dahabkaa badan labadoodana laba lacagoo la isticmaalo fii qadiimi zamaan wa xadiidihi bay tahay ilaa waqtin qariib waxay ahaan jirtay dowlad kasta markay lacag samaysato lacagtaas ay samaysanayso waa inay bangiga dawliga ay dhigtaa dahab u dhigmo lacagtan ay isticmaalayso oo inta qiimaheeda ay tahay dahab oo haddii la iibi lahay intaa lagu gedi lahay waa inay meesha dhigtaa lacalla haddii dawladdaas lacagteeda ay xumaato dadkii lacagtaas ay wax kaga gadato oo ka haystay in looga qaado bangiga dawliga dahabka yaal in looga oofiyo saasay asalkii hore ku bilaabatay say u socotay markii dambe waxaa weeyaan dahab looma baahnaa lyii low dawlad kastaba lacagaheeda waa inay ilaalsataa sayna u qiimo dhicin cumladeedana ayada lagula xisaabtamaa oo hadhowta haddii meel kasta ka dhacda ayada laga iibiyaa saasaa lagu soo laakiin marka cumladii dahabka iyo fidadii suuq bay gooni u yeeshteen oo sidooda loo gadaa marka waxaa fiicnaan lahayd ina dahabka iyo fidada lacagta ay ku socoto taas waxaa looga nabadgeli lahay caalamka dhan lacag oo suuq eh, suuq barar ay ku dhacda lama arki lahayn liannahu waxaan dahabka la yidhaahda haddii lacag laga dhigo waa soconaa haddii la waayana waa la dhalaalinaho waxaa weyaan dahabkii sidii wax kastoo geli karaa yani macaadinta rasaasta hubka yani waxyaalaha technolojiga diyaaradaha dhan meelaha ugu muhiimsan dahabaa laga geliya marka haddii dahab iyo fidaha lagu mucaamalooda la dhihi lahay lacag maraykan iyo lacag ingiriis iyo lacag soomaali oo kala badna lama aragteen caalamka dhan istiqraar buu samayn lahay marka tii markii meeshii laga bixiyey nin kastaba intuu awoodiisa iyo dhaqaalihiisa xooggiisa la agyahay bay noqotay markaan lacagihii qofkii marka waagii hore waxay ahaan jireen fii jaahiliya iyo islaamka iyo ummaddii waktigaas jirtay ilaa waktin qariib lacagaha dahab iyo fiday ahaan jireen dowladda magaceeda un baa lagu qori jiray oo markaa ayada lacagta soo saartay laakiin miisaana la saaraya asoona lacag oo shilin ah miisaankiis intuu yahay alugadaa saasay ahaan jirta marka musanifku wuxuu leeyahay wafarada rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa wuu farad yeelay fi lwariqi fidadii sadaqatan zaka wuu ku farad yeelay wa akhada almuslimuuna muslimiintana way ka qaadeen zakadii fi dahabi bacdahu nebiga gadaashii sadaqatan ay ka qaadeen oo imaa bikhabarin xadiid inay u qaadeen can anabiy ka soo gaaray kaasoo lam yabluqna anaga ana soo gaarin macnaha waxaa weeye aniga ka shaksi ahaan uu leeyay shaafici markaan ahay xadiidkaas ima soo gaarin laakiin ummaddii muslimiinta oo ka qaaday inuu xadiid nebiga ka soo gaaraa dhici karto marka ma dhihin imaamu shaafici xadiid anigaan i soo gaarin xadiid ma aha ma dhihin laakiin waxaa dhici karta qoladaas xadiid aniga aanan aqoonin inay soo gaara ay ku camal faleen saasuu leeyahay wa imaa qiyaasan inay ugu qaadeen qiyaas calaa ana adahaba walwariqa dahabka iyo fidadaba inay looga qaaday naqdu nnaasi inay yihiin dadka lacagtoodii alladii naqdigo iktanazuuhu ay kaydaysteen oo ninka lacagta intuu haysto dhan meel buu dhiganaya waxyaalaha la kaydaystay ku mid yihiin oo wa ajaazuuhu ay banneeyeen asmaanan lacagyaal inay noqdaan calaa maa tabaayacuu bihi waxay wax ku kala gadanayaan inay lacag ay noqdaan fi lbuldaani buldaanta ay ku kala gataan qabla alislaami iyo wa bacdahuba dadkii o dhan waxay ku heshiiyeen uu leeyahay in dahabka iyo fidada ay lacag noqdaan lacagdoo wax lagu kala gato ninkii dharwata dahabha looga gadanaa ama ama fida xoolo ninkii wato guryo ninkii wato lacagtii marka qabla alislaam iyo wabacda alislaam dabcan imaamu shaafici waktigiisau ka hadlayaaye waxaan lacag iyo dahab iyo fido ahan ma jirin marka dadka lacagta dahabka ka qaaday inay ugu qiyaas qaateen dhici karta buu leeyahay calaa ana adahaba walwariqa naqdu nnaas dadka lacagtooda inyihiin awgeed in zaka looga qaaday aad dhici karto ayib aladii dahabko ikhtarazuuhu ay ayaga kaaydaysteen wa ajaazuuhu ay baneeyeen ahmaanan lacag inay noqdo calaa maa tabaayacuu bihi waxay wax ku kala gataan inay lacag u noqdaan fi lbuldaani qabla alislaami lacag u noqda iyo wa saasay ahaan jirta ayib musanifku waxau leeyahay walinnaasi dadka waxay leeyihiin tibrun hayruh tibriga waxaa lagu magacaabi jiray dahabka nooc ka mida saasaan dhihi jira laakiin hadda inaysan ahayn bay u daliil tahay tibri waxaa weeyaan macaadinta qiimaha oo dhan oo dhulka un la geliyo turaabta laga soo saaro yaa tibriga laysku yidhaahda marka waa macaadinta qaaliga uranium iyo maxaan ku yidhaahdaa waxyaalo badan baa jiraa jirta marka walinaasi tibrun bay lahaayeen gayruhu aan dahabka iyo fidada aanan ahayn oo tibriga muxuu yahay oo min nuxaasin ah iyo waxadiidin iyo warasaasin nuxaas iyo xadiid iyo rasaas kulligood waxa weya waa shay isku wada dhow rasaas waaba kuwa hadirtaan oo aan naqaano xadiid waxa weeyaan birahan oo dhan baa soo wada gelay nuxaas waxa weeyaan waxyaalahaan ayana fidada u dhadhow waxaan ku magacaabi jirnay soomaaliya markii la maxay ahayd maar nuxaas maartaan dhihi jirnay saxwa xadiidna waxa weeyaan nuxaasta naftigeeda waa nooc min alxadiid rasaastii waa nooc min alxadiid bay soo geli kartaa marka intaasoo dhan waa jiri jirtay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waqtigiisa falamaa lam yaakud minhu rasuulu ilaahay rasuulkiisa markuu intaa zaka ka qaadin maarti iyo birihii ousan ka qaadin walaa axadun bacdahu axad nebi ka dambeeyana zakaatan ousan ka qaadin taraknaahu annagana waan ka tagnoo zakaa ku waajibta ma dhehin maartaas iyo birahaas haddayna maal tijaaro ayna noqonin annaga zaka ka qaadi mayna ninka hadduu guri ku dhisto ama meel oo iska dhigto looga qaadi maayo laakiin wax lagu beec mushtara hadday tahay tijaarada waa gelaysaa falamaa lam yaakhud minhu rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa markuusan ka qaadin walaa axadun bacdahu nebiga nin ka dambeeyey zakaatan uusan ka qaadin taraknaahu annagana waan ka tagnay itibaaca nebiga annagoo ku raacayna bitarkihi inuu ka tegay aawgeedaan ugu raacay in aan u dhaafnay buu leeyay wa annahu laa yajuusu waxaan banaaneen an yuqaasa in looga qiyaas qaato nuxaastii iyo xadiidi iyo rasaastii bidahabi walwaraqi dahab iyo waraq in looga qiyaas qaato oo sidii dahabkii iyo waraqii aan zakada ugu qaadnay kuwaana aan ugu qaadnay in la yidhaah ma bannaano alladayni dahabka iyo waraqo humaa labadoodiba athamanu lacag ah caaman dhammaan fi lbuldaani buldaantoo dhan gaalo iyo muslimiin meel kastaba ayaga lacagle ka eh calaa gayrihimaa labadaas waxaan ahayn loogama qiyaaso qaado walaa yajuuzu waannahu laa yajuuzu ma banaano an yuqaasa biاdahabi wاlwaraqi calaa gayrihima dahabki iyo waraqi in gayrkooda looga qiyaas qaato oo maarti iyo wixii aan soo sheegnay oo liraa zakaa loogu ka waajibta liraa ma banaano maxaa yeelay dahabka iyo fidada waxay kaga duwan yihiin ayaga waa lacago yani huma hamanu lacag weeyaan caaman yani fi jamiici jamiici اlazmina iyo wa fi jamiici اlamkina buldaanti saas waaye caaman fi jamiici اlazmina wa fi jamiici اlbuldaani oo jamiici اlamkina ah intaasoo ban dhan ba lacag bay yihiin marka sidaas daraaddeed khaasiyadaas wax la wadaagsanaa male zakadii loogama qiyaas qaadan karo maxaa yeelay liannahu liana almadkuura min alnuxaasi walxadiid wagayrihima fii gayri macnaahumaa dahabka iyo fidada macnahoodii oo kale ma leh saas hadday tahay laa zakaata fiihi marka saas hadday tahay zaka looga qiyaas qaadama zaka ma leh wayasluxu waxaa bannaan an yushtaraa in lagu iibsado bidahabi waalwariqi dahabki iyo fidadii gayruhumaa waxaan ayaga ahayn in lagu iibsadaa bannaan oo min atibri ah wixii dhulka laga soo qaadanayo ilaa ajalin in loogu iibsado ajalkoo macluumin la yaqaano iyo wa biwasnin macluumin yani wuxuu leeyahay dahab dahab laguma gedi karo ilaa mithlan bimilin iyo naqdan inay yihiin mooye haddii dahab dahab ku gadaa waxaan kusoo dhaafnay in meesha laysku dhaafsado in isku inay isla egyihiin miisaan ahaan aan soo dhaafin laakiin haddii dahab iyo maar inaan isku gada aan doono maadaama waxaa lagu leeyahay laysa min alasnaafi ribawiya oo maarti iyo xadiid birti iyo waxaasoo dhan shaygii oo ribada ay ku jirtay ma ah marka waxaa banaan labaatan dahab ah intaasoo miisaan oo oo biro ah inaan ku gataa banaan inaan isdhaafsanna hadeertaan waa bannaan tahay midkood in dib loo dhigoo la yidhaahdo lacagtaan labaatanka ee qaada dahabka intaasoo bir ena biri io keen in idhaahna waa bannaan tahay macnaha wixii ribada ay gelaysaoo kale ma ah laakiin fida iyo dahab haddii laysku gadayo haba kala dheeraadaan oo ha kala siyaadsanaadaane laakiin waxaan bannaanayn in midkoodna uu yahay hadda xaal midka dambena uu yahay beriya gadaala laga bixina layihaha ma banaano in dhaafsado yaa waajib ah laakiin kuwaan maba soo galaayin wixii ribada ay ku dareeri laheed oo dhan ma ah birahaan oo kale marka saas hadday tahay sidii xoolihii iyo lacagtii laysugu gadanayo banaaneyd oo neefkaan intan kaa gato an ihaa beri lacagtiaan ku siinaa ama lacagtaan sii qaadee beri neefkaan keen ay u banaaneed yaa dahabkii ina berihii kale lagu gata ay bannaan tahay oo wax ribea ah kuma sugno saas weeyaan wayasluxu waxaa bannaan an yushtaraa biاdahabi wاlwariq waxay ba'da gasho wixii lacag ahaan loo bixiyaa layidhaha bidahabi lacag ahaana loo bixinaa iyo waraq hayruhumaa oo badeecadi ah in lagu bedeshaa bannaan oo min atibri ah tibrigaas nuxaaskii xadiid iyo rusaastii waa ilaa ajalin lagu gado ajalkoo macluumin la yaqaano neefkaanaan kaa gatay waxaad ii keentaa labaatan maalmood kadib iyo biwasnin macluumin intaasoo miisaan ay tahay birtaas inaad tidhaahdo saasaa la rabaa ayib musanif wuxuu leeya wakaana alyaaquutu wاzabarjadu akthara hamana min aldahabi wاlwariqi wa kaana alyaaquutu yaaquut magacaas unbuu leeyahay iyo wzabarjad iyana waa macaadinta qiimaha badanne inuu uranium iska yahay xataa waa dhici karta wa kaana alyaquutu wazabarjadu waxay ahaayeen akhara hamanan kuwa ka qiimo badan min aldahabi wاlwarqi dahabka iyo fidada kuwa ka qiimo badan bay ahaadeen falamaa lam yaakud minhumaa rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa yaaquudki iyo zabarjadkii markuusan zaka ka qaadin oo walam ya'burun bilأkhdi in laga qaadana uusan farin walaa man bacdahu nin ka dambeeyana ousan ka qaadin calimnaahu aan ognahay oo wakaana ay ahaadeen yaaquudkii iyo zabarjadkii maalal maal gaar ah ou ahaaday ee aysan ahayn sidii dahabka iyo fidada loogu dhaqanaa oo kaleo caam aysan ahayn iyo wamaa laa yuqawamu bihi waxaan wax lagu qiimaynin calaa axadin aan lagu qiimaynayn fii shayin shay shaygoo istahlakahu nnaasu dadka ay dhammaysteen liannahu gayru naqdin lacag ma ahee lam yu'khad minhumaa lagama qaadin buu leeyahay intaana musanif wuxuu u jeedaa iyo zabarjad ma aha xikmada zakada looga qaaday qiimo ma aha hadday qiimo ahaan laheyd yaaquudka iyo zabarjadka yaa laga qaadi lahay nebiga waktigiisana waa joogeen dahabkii ifadadii unbaa laga qaaday ayaga waa laga tegay baa lidi waana ka qiimo badan yihiin marka nebigana kama qaadin cid nebiga ka dambaysoon ognahayna kama qaadin buu ihi waxaa sababta ay tahay waa maal khaas ah khaas macnaha waxa weeyaan nin baa gooni u dhaqda ee wax leys dhaafsado oo dadka ka dhaxayso sidii dahabki iyo fidadii oo xoolihii lagu kala iibsanaa oo guryihi lagu kala iibsanaa raashinka lagu ma aha maal khaas ah weeyaan nin baa gooni u gadanaya ama guri ha geshto ama meelo kale ha ku samaysta laakiin wax caam aho lagu wada dhaqanaa ma ah ko wa kaana maal khaas ayib haddana ma jirtaba u ku leeyahay qofkii hadduu wax halleeyo istahlakahu nnaasu qof baa wax dilay guri buu dumiyey dad buu dilay xoolabuu dhacay markii la rabay in la qiimeeyo intaasoo dahabaa lagugu leeyahay intaasoo fida lagu leeyaha laleeyahay laakiin ma maqlin ba u leeyahay iyadoo lagu qiimaynayo laleeyahay intaasoo yaaquuda lagu leeyahay ama intaasoo zabarjad wax wax ku qiimaysta mala marka lacagtan dhaqanka ku dhaqankay ka fog tahay maadaama saas ay tahay yaa wuxuu leeyahy lam yu'khad minhuma ayaga lagama qaadin ee la dhihi maayo qiimay leeyihiin dahabka ha looga qiyaas qaata lama dhahay marka aan kugu celiyo waxau leeyahay wa kaana alyaaquutu wazabarjadu yaaquudki iyo zabarjadki waxay ahaadeen akara hamanan kuwa ka lacag badan min adahabi walwaraqi dahabka iyo iyo qalinka falamaa lam yaakud markuusan qaadin minhumaa labadoodii oo dahabki iyo fidadii laa minhumaa min alyaaquuti wazabarjad rasuulu llaahi markuu zaka ka qaadin walam ya'mur nabiga uusan amrin bilakdi in ayaga zaka laga qaado walaa man bacdahu nebi ninka dambeena uusan ka qaadin calimnaahu aan ognahay oo wa kaana ay ahaadeen maala alkhaasati maal gaar loo dhaqdee dadka oo dhan asna u dhaxaynin iyo wamaa ay ahaadeen wa kaana ay ahaadeen maa laa yuqawamu bihi waxaan dadka lagu qiimaynin calaa axadin aan lagu qiimaynin fii shayin shaygoo istahlakahu nnaasu dadka waxay ayaga ay halaagsadaan ma ay dhammaystaan aan lagu qiimaynin oo markii wixii in la maga la doonayo lama dhahayo yaaquud iyo zabarjada lagu leeyahay waxaa leey intaasoo dahabaan ku qiimaynay intaasoo fidaan ku qiimaynay waxa wax loogu qiimaynayno waxa weeyaan liannahu gayru naqdin weeyaan lacag ma ah saas markay tahay lam yu'khad minhum